bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatan iyo sideedaad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim baabu xukmi اlmaniyi manidii xukumkeeda buu baab yahay ximilada ama shahwada xukumkeeda ma nijaasba mise waa طaahir intayna guda gelin cashirka aan baraarujiyo masalahaynu xalay soo maray oon ka gaari weyno inaanu baraarujinno xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha umuna caaisha iyo xadiidkii umu qays binti mixsan alasadiya ukhti cukaasha waa soo maray in saxaabada iyo muslimiintu nabiga calayhi salaatu wasalaam ay carruurtooda u geyn jireen suu markaa ugu duceeyo u barakeeyo xadiidkaa hoostiisa markuu sharxay imaamu nawowi wuxuu xadiidka waxaa ku jira wa fiihi tabaruku bisaalixiin atabaruku biahli اlfadli wاsalaax waad arki kartaan marka arrintan in la baraarujiyay mudan tahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku khaldamaan fiqiga iyo baxiga isaga ah inkastoon maqaamo kale ku baraarujinnay khata'a ku jira fiqiga ah ama usuuliga ah marka koobaad waxaa leenahay markaad rabto inaad xugum beekhaamiso xugum inaad ballaadhiso oo meeshu ku yimid meelaan ka ahayn gaadhsiiso laba dariiqoon baa jirta cinda ahlilcilm inaad lafdi caama deliishato oo cumuumu lafdin aad ku dhegto yo imaa inaad cumuumu cillatin aad qabsato inaad tidhaahdo lafdiga meesha ku yimid waa lafdi caam ah waxaa soo gudagelaya axadka hawsha ay ku timid iyo dadka la wadaaga magacaas oo dhan lafdigaas oo dhan imaa cumuumu lafdin aw cumuumu macnan umuum macnan waxaa looga jeeda cumuum cilla cilla ayib matala waxaa tidhi hebel waxsii lifaqrihi anna waxaan ku dhihi cabdullahin waxsii lifaqrihi maxaa yeelay cillada aad ku cilaysay xukumkii waxsiinta waxbixinta waa maxay waa inuu cabdullaahi faqiir yahay anna waxaan ku dhihi cabdina waxsii maxaa yeelay asna wa faqiir oo calina sii oo jaamacii geedina c maxaa yeelay intuba waa fuqaro waa umuumu cilaad ku dhegan tahay cumuumu cillaa ku dhegan tahay idan imaamku nawowi ma deliishanin cumuumu lafdin oo meesha ma yaalla cumumu lafd waxaa yaalla ansaari iyo saxaabadii muhaajiriya ilmahoodu inay nabiga u keeni jireen nabiguna markaa barakayn jiray kaana yuxanikuhum wa yubarikuhum shaksi fardi min alumma oo imaamki iyo rasuulka ummadda keliya qadiyadda ku timid lafdi caama ma jiro laysa hunaaka cumuumu lafdin waa inaad tidhahda marka waxaan deliishanayaa cumuumu cilla oo cumuumi macnaa aad tidhaahdo xadiidku wuxuu tusahayaa dadka culummada iyo ahlu khayrka iyo ahlulfadliga iyo ahlulaahiga in carruurta iyo ubadka yarka loo geysan karo oo markaa ay barakayn karaan oo u dhamxargayn karaan oo howlahaas maxaa yeele nabiguba waa ahlu fadlin wa salaaxin wa khayr oo marka aad tidhahdo ku jira cumuumu cilla ku jira halkaa markaad tidhahdo waxaad waddo waa qiyaas markaad cumuumu cilla deliishanayso waxaad hayso waa qiyaas qiyaaskuna wuxuu ku asaxaa shardu اlqiyaasi waa maxay in badanna waa celcelinaa shardu lqiyaaska asaasiga ah an yakuuna alfarcu musaawiyan lilasli fi اlcillati aw zaa'idan calayh aw zaa'idan calayh waxaa shardi ah an yakuuna alfarcu musaawiyan lilasli fi اlcilla almuujiba lilxukmi aw zaa'idan calayh aw ziyaadaة اlcillati fiihi fi اlfarci labadaa mid ka mida haddii la waayo qiyaaskaa ma asaxayo lianna waa qiyaas maca alfaariq cinda ahli اlcilm farqi mu'ahira intuu suuro gelayo qiyaasku ma asaxo cinda ahli اlcilm waxaad leedahay abu bakar iyo cumar iyo cumaan iyo awliyada ka dambaysay iyo ilaa qiyaami saaca culummadii ahlu khayrku waxaa bannaan in curuurta yararka dhallinta loo geysto say carruurta ugu duceeyaan uguna dhamxarageeyaan sida ay saxaabadu nabiga ugu samayn jireen arrinka asaga ah bijaamici alfadli wasalaax idan faracu waa kuma waa atabaruku bisaalixiin ayb asalkuna waa kuma atabaruku biaahaari الnabiy calayhi الsalaaة wasalaam idan faraca oo culummadii ahlu salaaxa dambe ah iyo asalka oo nabiga calayhi الsalaaة wasalaam iyo ambiyada rususha ah ma ku siman yihiin cilaة اlxukmigii keenaysa tabarug oo ahaa oo ahayd alfadlu wاsalaaxu wاlkhayriyatu ila aakhirihi ma ku siman yihiin mise waa ku kala badan yihiin kuma sinna haddaad tira waa ku siman yihiin ceshuhun la gaadhin baan hoosta kaa xariiqahaya ina isfahanaa wanaagsan moogtahay laguma ciyaaro diinka axad qaba waa ku siman yihiin ma jiro xataa nawowi baan qabin inay ku siman yihiin idan mar haddii ciladii xukumka loo jedanaya tabaruga ah ay ku badan tahay asalka biijmaaci اlculamaa wاlmuslimiin falaa yasixu اlqiyaasu huna biاlijmac falaa yasixu اlqiyaasu huna biijmaaci اlqaa'isiin wاlqiyaasiyiin wاlqayaasiin waxaa tunta aday ku taalla yacni ma asaxahayo laakiin waxaa laga yaabaa xogow maxabe iyo khayr khayr jecel baa iskaga kaa jira malxadka iyo mudraga fiqiga ama usuuliga marka ayada inaadan hoos u fiirinin oo marka ay kula tagto uun atabaruku bisaalixiin hawshaasi waa khaa khaa fiqi ah khaa usuuli ah idan taa waa in lagu baraarugo haddaba marka waxaynu leenahay imaamu nawowi waxaa ku dhacay wixii la odhan jiray addacwa hee acamu min addaliil addacwa oo ah wa fiihi tabaruku biahli الsalaaxi wاlfadli cumuuman waa dacwo ka caamsan daliilkii daliilku wuxuu ku yid maxal khaas ah oo nabi maxamed calayh الsalaaة wasalaam waxaad dhigi kartaa addawa waxaad dhigi kartaa marka addaliilu ahasu min adacwa waad bedeli kartaa dhib mala addaliilu ahasu min addacwa ama addacwa acamu min addaliil waa isku qaacido isu meel u socota haddaad akhasiye isticmaalayso waxaad hormarinaysaa daliilka oo addaliilu ahasu min addacwa waad dhihi haddaad dacwada hormarisana acam baad isticmaali addacwa acamu min addaliil waana isku mid intaa inaad fahanteen baan eh, jeclahay insha allahu tacaala halkan marka atabaruku biaahaari الsaalixiin waahli اlcilmi wاlfadli sida sawaabka ah mashruuc ma ah mashruuc ma ah waa bidco ama tabaruku biaahaari اlanbiyaaءi wاrusul waa sunno habeen dhoweyd waxaan soo fadhiisinay qaacidaة اlasmaaءi wالصifaat qaacidatu sifaat اllahi subxaanaه wa tacaala waad soo fahanteen baan u malayn هنا waxaan isku dayaynaa caaw bal inaad fahantaan taasiilka qaacidat اlbidca qaacidat اlbidca muran badan baa ka jira hadda aniga tafaasiil hoose kugu mashquulin mahayo laakiin shayga markaad odhanayso waa bidco ka tegiisuna waa sunno waa inaad fahansan tahay ahlulcilmigu waxay wax ku saleeyaan horta fahan marka ama hadhow adugu ziyaadaad iyo baxdi iyo taxriir iyo taxqiiq damba ku kordhi oo ku biiri ama halkiisaba ku gaabi qaacida waxaa jee la yidhahda atarku atarku sunnatun khaasa atarku sunnatun khaasatun muqadamatun cala kulli cumuumin wa cala kulli qiyaas iska ogow wuxuu suubanuhu calayhi الsalaaةu wasalaam iyo asalafu saalix ay ka tageen in lagu khilaafo lala yimaado waa bidco atarku sunnatun yuqadamu ama tuqadamu calى kulli cumuumin wa calى kulli qiyaas qaacidadaas horta qaacidaة اlbidc oo dhan ba ay ku dul wareegtaa waa haddaad fahanto waxa looga jeedo الtarku waa sunaة khaasaة muqadama calى kuli cumuumi lafdiyi wacalى kuli qiyaas mar haddaad saa u fahanay waxaa weeye tarkiga maxaa looga jeedaa bimacnaa maa tarakahu rasuul اllahi sal ه alيه waslam وaasxaabuhu nabiga iyo asxaabtiisu waxay ka tageen maca wujuudi اlmuqtadi waاntifaaءi اlmaanici fatarkuhu sunna wa ficluhu bidca macnahaasaa looga jeeda miyaan wada soconna wixii nabigu uu ka tegey maa tarakahu rasuul اllahi calayh الsalaaة wasalaam وaasxaabuhu maca qiyaami اlmuqtadi ay اlcila wالsabab waاntifaaءi اlmaanici waxaad leedahay fatarkuhu sunna waa sunna khaasa looga jeedaa muqadama calى kuli cumuumin lafdiyin aw qiyaasin macnawiy maca intifaa'i اlmaanici idan tarkigiisuna waa sunno la imaashihiisuna waa bidco tusaale gaaba tusaale gaaba salaat اlciidayn in loo aadaamo waxaad tidaan waa bidco maxaa u daliil ah baad waxaa u daliil aad ah tidhi nebi maxamed iyo asxaabtiisii baa ka togon weligood jumca u aada cafan ciidayn aanu aadaamin ma wada soconnaa hal xadiioo ku asaxay yaan ciidayn loo aadaamin heli maysaan hal xadiioo ku asaxay ciidayn yaan loo aqimin heli maysaan laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa asxaabuhu alkiraam ciidayn oomaysan aadaami jirin oo mana aqimi jirin hunaa maxaa tihin wa tarku sunnatun muqadama calaa kulli cumuumin lafdiyin calaa kulli cumuumin lafidin aan dul istaaga saad u fahantaan haddii wadaad yidhaahda ciidaynka in loo aadaamo way bannaan tahay oo loo aqimo bidaliili qowlihi tacaala udkuru llaha dikran kaiiran waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waqiyaasan cala aadaani aljumcati waliqaama maxaad leedihi inaad hadda fahanteen marmay qaacida waxa looga jeedo wuxuu ku yidhi wadaadkii caydayn in loo aadaamo way bannaan tahay maxaa yeele aadaanku waa dikri oo iqaamadu waa dikri wallaahu yaquul udkuru اllaha dikran kaiiran wma tahay inaan ummadda xaqaydi ugu yeedho waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan xayi cala salaa maxay dhib ay leedahay xayi cala alfalaax war xageed ka martay iimaanka allah kaa qaadiy ku yidhi seed yeelaade inaan isbannaan u baannahay wuxuu ku yidhi haddaad aayadda hore iyo tadambaba iga diiday iga qabsa qiyaas bala ka dhacday oo sugahaya in ciidayn loo adaami karo qiyaasan cala aljumcati bijaamica ana kula minhuma waa ciid jumcana waa ciid waa ciid اlusbuuc tanna waa ciid asana waa ragcataan iyo ragcataan ciid baa la yidhaahdaa way isfangalaan way isridaan tan waa loo aadaamaa qiyaasan calayha maxaad ma i fahanteen waxa looga jeedo aلtarku sunaة khaasaة muqadamaة calى kuli cumuumin lafdiyin labadii aayadood wixii la halmaala ah wa calى kuli qiyaasin oo alqiyaas calى اljumca miyaan isfahanay wuxuu nabigu iyo rasuulku ka tegay maca wujuudi اlmuqtadi ninka hadda odhanaya almuqtadi ayalcilaan u jeedna wاsabab ninka hadda odhanaya ciidayn baan u aadaamayaa oo waa in loo aadaamo way bannaantahay oo waa sunna ku yidha maxaa ku kalifaya inuu aadaamo cilada ku kalifaysa inuu aadaamo ciiddayn u aadaamo maxay tahay oo uu raadinayo waa khayr jacayl buu xilliga aan ciiddayn loo aadaami jirin khayr jacayl ma jirin miyaa weeye saxaabada ka khayr jecel ma adaa ka khayr jecel seed leedahay xilligii ciiddayn aan loo aadaami jirin jumcana loo aadaami jiray khayr jacaylku iyo wanaagu iyo diinka in loogu yeedho ma jira mise ma jiro maca alwujuudi almuqtadi lilbidca wayahad maca wujuudi almuqtadi lilficli oo ah alaadaanu lilciidayn ma jira mise ma jiro haabuu le waa jira laakiin waintifaa'i ilmaanici ma wax ummadda u diiday inay ciidaynka u aadaamaan baa jiray mayuu ku leeyahay haddaba adu maxaad ka doontay nn cumuum lafdi ah qiyaas waxaad aturku sunnatun khaasatun muqadamatun calaa kulli cumuumin wa calaa kulli qiyaas miyaynu wada soconna saa haddaadan yeelin ayi mubtadci walba ayi mubtadci walba xataa kuwa ilaahay hayrkii caabuda shuba ma waayaya isku dayda kitaabka ilah inay shuba ka keensato tusahaya in diinkoodu sax yahay laakiin waa inaad usuushu kuu fadhiisato bidacdu mar waxyaabaha yimaada aadamuhu intaa inaad ila fahanteen baan u malaynaya intaa ma isla fahanno ayib u soo noqotay masaladeenni intaanaan baxi kale ku gelin masaladeenni maxay ahayd maxaa culummada iyo wadaaddaha iyo zuhaadda hadda jooga carruurta loogu geyn maxaan leenahay sababku muxuu yahay sababku khayr jacayl idhahahaade maxay tabar tabar waa xukumkii tabarugu waa xukumkii waxa loogu geenaya carruurta yararkii xala dhalaataan aan sheekh hebel oola aadahayo ama aan gaars oola aadi soo khayr jacayl ma aha ma khayr jeclaayeen mise maya haabaad ahlu salaax iyo ahlu khayr ma joogeen xilligii nabiga abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo alcashara almubasharuuna biljanna asxaabu baycati ridwaan ahlu badrin ma dhoobnaay mise ma dhoobnay maxaa nebiga keligii loogu geynhayo saxaabada loogu geyn waayo maxay taabiciin markuu nabigu xijaabtay taabiciin ay saxaabadii waaweynay soo gaaraan abubakar koob ka yahay ilmaha ugu geysan waayeen si uu ogu barakeeyo u dhamxarageeyo khayr jacaylkii xilligaa ma jiray mise wuu jiray wuu jiru ku ahlu salaax ma jooge mise way joogeen ma wax maanico u diidayaa jiray mise ma jirin idan atarku sunaة khaasaة muqadamaة calى kuli cumuumi lafdiyi waqiyaasi macnawiy waxay isku waafaqeen xata اfuqahaa shaaibi oo wadaad ashcari ah ictisaamku wuxuu dhigaya arag saxaabiya taabiciin baa isku raacay buui bacda rasul sl l slm axad ahlu khayra oo la tabaruka inuusan jirin biaaثaarihi wadaatihi ilmana loo geysanayo waa bidcu yidhi usuulku fahamsanaya waa muxaqiq mudaiqa laakiin adoo laga yaaba inaad wahaabi oo salafi bala ka dhac iska dhigayso yaadan garanaynin meeshay bidca ka soo booda iyo meeshay sunna dhex fadhido waa musiibo musiibo wey kitaabtii ictisaam ka akhriya dhan kale haddaan u dhigo aan dhahano waxyaabaha soo dariya bini aadamku sidooduba bini aadamku sidoo falma sameeyaan ilaa limaslaxa ma tamise maaha waa amar fitria oo hariisi ah yaan been lagu sheegin axad walba oo mukhtaar oo caaqiloo fal sameeya falkaa uu sameey wuxuu arkaa inuu maslaxo u yahay oo dan u yahay ama maslaxo adduunya ha noqdo ama mid diinad noqdo dadku marka waxay samaynayaan axdaadta iyo afcaasha soo darinaysa laba mid un weeye waxyaabahay samaynayaan waxaad eegaysaa sababka keenay sababka unbaad fiirin shay walbay aadama sameeyaan oy diinta dhexdeeda ku sameeyaan shayga ay sameeyeen eegi maysida waxaad eegaysaa waxa ku kallifay ama ka dambeeyo inay sameeyaan sababka ka dambeeya inay sameeyaan yaad eegaysaa sababka waxaad fiirin haddana inuu xilliga nabiga jiray iyo inuu soo darriyey sababka ku kallifa inaan salaadan la nimaadno ama aan soon nooca la nimaadno ama aan qur-aan ah la nimaadno sababka kalifee keenay waxaad eegaysaa xilliga nabiga ma jira mise nabiga gadaashiibuu sabab ku yimid xilligii nabiga hadduu jiray maanic u diidayna uusan jirin muslimiintu inay falkaas sameeyaan waa meesha la yidhaahdo atarku sunnatun khaasatun muqadamatun cala kulli qiyaasin macnawiy cala kulli cumuumin lafdiyi hadduu laakiin xilligii nabiga sababku jiray calayhi salaatu wasalaam maanic ka hortaaganna ummadda uu jiray in nabiga gadaashii lala yimaada bidca lama yidhahda sharciya ah tusaale gaaban in salaada taraawixda jamaaca lagu tukado sababkii keenaya xilliga nabiga ma jiray mise ma jirin jamaaca jacayl iyo masaajidka in la camiro iyo wanaagga sababkaa ma jiray xilliga suubana calayhi salaatu wasalaam haa maxaa xilligii nabiga loo tukan waayey san inagu taraawi u tukana maxaa u diidanaa maanic jiray muxuu ahaa nabigu wuxuu waxaan ka baqayaa in laydinku farad yeelo haddaba nabiga gadaashii haddaynu tukannay salaatu taraawi jamaacatan waa bidca luqawiya waa la odhan kara laakiin waa sunna bimacnaa adoo u jeeda nabiga gadaashii bay dhacday xuduudkaa guud nicmat albidca sida cumar waa dhihi kartaa laakiin walaysat bidcatan sharciya lianna qiyaamu اlmuqtadi baa jiray laakin almaanica lam yantafi lam yantafi idan salaau taraawiix kayfiyan hadda ay tahay nabiga gadaashii baa la tukaday calayhi الsalaaة wasalam bidcana maa limaada sababka keenay inaan sidan hadda u tukanno xilliga nabiga waa jiray laakiin maanic ayaa ka hor istaagay zaala almaanicu bacda wafaati rasuuli lah sal lay slam in la tukada markaa way bannaa taa waan fahnaan umalaynaya taa midda iyadaa waan fahno ayib waxaa kuu yimid sababka keenaya falka in la sameeyo xilliga suubanaha ma jirin maalan xilliga suubanaha ma jirin nimankan in falka la sameeyo oo hadda la sameeyo waxa kalifayna waa dembi inagu aan gallay marka ayadaa lama samayn karaasna waa bidco tusaale u soo qaado khudbadii ciidaynka laga hormariyey reer banumiye xilligoodi maxay sameeyeen muslimiintu nabi maxamed iyo saxaabadiisu waxay khudbayn jireen bacda alciidayn salaadda marka la tukadaa la istaagi jiro ummadda loo khudbayn jiray kadibna nabi alla waa khudbaynaynaabu odhan jiray ninkii doonin ha dhagays ninkeedaha iska dareero ummadda badankeed way fadhii jireen nin saaxiib xaajaaba ah mooye xilligii reer banu umeeye waxaa la bilaabay salaadda marka saa loo tukadaba in dhay la yidhaahdo oy nimanka reer banu wax dhagaysta ay waayaan siyaasad iyo kaartay la yimaadeen maxay yidhaahdeen khudbadaa aan soo hormarsannaba saadii banka loo soo bixiye musallaha khudbay bilaabahayaan say ummadda u rigaysanhayaan ay u harowsanhayaan ay u darooriyamahayaan ay u bulhaamahayaan bay mar dambe tukanayaan ayaga kuwa ka mid ah a leer waa sidee bidca la timaadeene waxay dheheen naga leexda maxaa yeelay xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadku khudbada way dhegaysan jireenoo way fadhihi jireen abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo calina waa la dhegaysan jiray annagana la dhegaysan maayo salaada looga baxaba kaba hallaboobahayaa dhibkaasaana haysta mar hadday sidaa tahay waxay duruuftu keenaysaa iyo maslaxada diineed hee in khudbada la soo hormariyo sababka keenay in khudbada laga dareero muxuu yahay baan leenahay maxaa kugu kalifa inaad soo hormariso waa laga dareerayaa laga dareeridda maxaa keenay waa dembi iyo xadgudub adug ad la timid oo maxay tahay ayagaas khudbada waxay samayn jireen khudba diineed oo tii nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali ma ahayna waxay ahayd mid siyaasad iyo dulmi ku dhisan oo ummadda la dulmi oo wixii doona la sheegi oo dadka la caay oo saxaabo qaarkood lacnadi oo ilaahayo uunkiisii midna aan la badbaadinay oo diinta lagu tumanay u badnay ummaddu marka waxay yidhaahdeen waa ka dareerayna sidaa darteed bacdu taabiciin afan shacbi iyo mujaahi iyo taawuus bani umayo khudbaynaya yay sheekaysan jireen iyadoo khudbadu socoto iyo suuqa sarfka ka warran intaa wey masagadu maxay maraysaa labaatan meelahaas dharku ka warram marka le waxay dhaheen ilaahay dikri dhegaysunna yidhihi kan dikri maahay dheheen horuntooda haddee dembiga adugu aad gashay ka toobadkeen oo ummadda waxaad u celisaa sunnadii way ku dhegaysane laakiin inaan dembigeeda kugu qiilbixinno oo sunanka iyo diinka looga tago ma suuragalba wadaaddaha qaarkood ee isliig ka ama soomaaliya ama afrikada qaarkood hadday ama maraykan yurub ka khudbeeya hadday hawlahooda galaan gaal lagu taageeraya ilaah iyo rasuulkiisana lagu dulmaayey ha dhegaysan iska sheekayso mobilkaad la kala baxa waxba ma khudba ma aha middaas diin ma aha dikrina ma aha yaan lagu dulmin waa inaad cillada ayb almhim waba yaanaa kudaalma isbaanna waxaan oga jeedna atarku sunnatun khaasatun muqadamatun calaa kulli cumuumin lafdiyin aw qiyaasin macnawiy laakiin tarkiga sunnada ah midda ah, xilligu nabigu ka tegahayey sabab muqtadaheeda uu jiray maanicna uusan jirin miyaan isfahan haadihi masaladu halkaasay u khuduucaysaa marka nawowi iyo khayrkii iyo raggan ahlucilmiga ee fuqahada ah baababkaasoo kale waxaa laga yaabaa way garanayaan marka usuulka ay taxqiijinayaan laakiin tabiiqi ayaa dhib ka imanaya waa meeshuu odhan jiray abu maxamed aljuwayni cafwan cabdilmalik imaam alxaramayn uu odhan jiray khaطأu اlmujtahidi yأti min aslayn ninka mujtahidka inuu gafo kitaabkiisa muxuu ahaa muqiiث اlkhalq ee uu leeyahy fi tarjiix madhab الshaaficiy madaahibtao dhan shaafici madhabkiisa ugu sax ka dhan waxba kama jira u dhihi jire balaayada ahaa waa runtii waxaa ku jira kitaabka awood usuuli ah oo xataa kutubtiisa kale aad ku arkay dhibaad ku arkaysa risaalo yar weeye boqol beej akhriya muhiim jiddan wey almuhim markuu xamili waayeen xanafiyu waxaa radiyey kawari kawari baa kitaab ka qoray ixqaaqu اlxaqi fi اraddi calى muqiid اlkhalq ayadna waa risaalo madbuca laisku baaba almuhim waxaa iga khuseeya wuxuu yidhi mujtahidku inuu gafo laba sabab bay ka timaadaa ima khaa fi اlusuul aw khaa fi الtafriic cala اlasl labada an weeye hadde inuu mujtahidku leeyahay asal khaldanba mil akhbaar اlaxaad lama aqbalayo qiyaaska sariixa lama qaadanayo ayadda daahirkeeda lagu dhegi mahayo wuxuu leeyahay ml ijmaaca muslimiinta haasatan ijmaca daruuriga la qaban asal khaldan buu leeyahay ima khaa fi اlusuul ay fi اlasli adilada la cuskan hayuu ku gafay qaybo ka mida ama ka tegey wa ima khaa fi الtafriici cala اlusuul asalkiisu waa saxan yahay sida nawi oo kale usuushiisa fiqiga ah waa saxan tahay laakinahu akhطa'a fi الtafriici wالtanziil marka shay sunno ah oo ka tegiisu ay sunno tahay wuxuu ka dhigay ficligiisu inay sunno tahay marka waa khaa fi الtafriici wالtafsiil labadaasay ka timaadaa waxaana roodeenka dambe waa ogtihiin khaa fi fi الtafriici baa rood al hadduu baalku galo musiibo wey intaa inaan baraajiyo waa rabe xilli kaleun baana wixii ka dhiman faahfaahin doona insha allahu tacala baabu xukmi lmaniyi manida ama himilada ama shahwada xukumkeedu khilaaf culus baa ka taagan aad baa loogu dagaalamay wadaaddo badan waxay leeyiin waa nijaas manidu xaniife iyo maalig iyo wadaaddaa barta ku dhabaabiciyey waa nijaasay leeyihiin ma aakhid badan baynu u xujaystay inay nijaaso tahay maqaadku ugu xoog badan laba iyo hal aanu ka sheegno midka koobaad waxay idhaahdeen manidu waxay waajibisaa wixii xada waajibin jiray xada walboo qabays ama weyse waajibiyana waa nijaasaan ognahay haddaba falmaniyu waa najaas bay dheheen falmaniyu najaasatun kaadi xada waxay waajibisaa weyso madi maxay waajibisaa weyso saxaro maxay waajibisaa weyso ayib xadio nifaas qabays bay waajibiyaan abiiskaasoo xadad la kor yeelay idan waxay yidhahdeen shay walbo ahaaro waajibiya ahaaradaasoo lagu koryeelayo xada ama asqar ha noqdo ama abar ha noqdee shareecada waxaan ku ognahay inay shayga u yahay nijaas haddaba mani maxay waajibisaa weysooyinkii way jebisaa oo qabays bay waajibisaa xadadna way kor yeeshaa marka laga qabaysto qabiiska asaga haddaba maniduna waa nijaas xaggeed oga wadaan bay dheheen wاlأصlu waa ilxaaqu اlfardi bilacmi اlأqlab asalna waxaa weeye fardiga oo manida ah in la raaciyo laga dabageeyo tolki tolki meeshuu u batay oo xaggee u bata tolki nijaas ba u batay kaadi saxaro madi wad halkaa mari xayd iyo nifaas warkaasi war culus weeye waxay kaloo yidhaahdeen makhrajulbowl bay soo martaa meeshaa wixii ka soo baxana najaas baan ku ogayn xaggeed oga wadaysaa xaggee aad oga wadaysaa labadaa ma'qad baa howlahooda u waaweyn ay wadaadduhu ku dhagaan maalikiyada iyo xanafiyada ee raggii la halmaalee raacay wadaaddaha diidan waxay leeyihiin masalada nijaas iyo daahir masale caqli lagu keeni karana ma aha shay luqa lagu gartana ma aha waa shay looga dambeeyo shaarica waxaasoo dhan iyo digii damta intaad ka nas noo dhiiba aaya min kitaab illaah xadiid min rasuulilah calayhi salaatu wasalaam ijmaacu salafi hada lumma wuxuu noo dhiiba ama qiyaas sariixa oo ciliisi la garanayo la fahmi karo noo dhiiba idan midna meesha kuma imanin walidaalika lam yasix can axadi min asaxaaba alqowlu binajaasati اlmaniy hal saxaabiy ka sugan tahay inay manidu nijaaso ma jiraan saxaabada qayb ha dhaqo ha layska daayo ha la jajabiyo yidhaahda waa badan yihiin oo xadiidka caaishiya ku dhaqmay laakiin saxaabi ay ka sugan tahay inay najaaso tahay caddeeya ma jiraan ama xataa lafdi daahir ku ah fii fi lxukmi binajaasati lama hayo taa waa masalo masalada labaad axaadiista ku timid baabka waxay xoojinaysaa madhabka shaafici waman waafaqa shaafici iyo abu thawr iyo axmed ibn xambal fii riwaaya almashhuura canhu iyo a'immada badankood meeshay marayaan in manidu ay aahir tahay manidu inay aahir tahay waxayna u deliishadeen asal khatar ah oo waxay leeyihiin way adag tahay inaan dhahno asalkii ambiyada iyo rususha nijaaso ah annagu ma aqbal karray dhehe manidiyaa laga abuuraa bini aadam baa laga bini aadamku yaa u baraka badan rusul iyo ambiyo nebi maxamed baa shay nijaaso laga abuuray ma laqi kartaa ma idin mari kartaa abuna ibraahim abulambiya wاrusul aadam arusul wاlambiya baa asalkoodii nijaas ahaa waxay dhaheen waxaan ku jiiri karaa hawsha jiirtaa ku fuuli karaa daliil cad meel buu soo maraa iyo tolkii hala raaciye ma aqbali karo midda labaad waxay yidhaahdeen waxaaba tusahaya inaysan nijaaso ahayn xadiidka caaisho hee nabiga maridiisan calayh الsalaaة wasalaam haddaan mari ku arko ciddada kaga xoqi jiray nijaasa marka ciddada lagu xoqo qaybta ingegtay baa duushee dhacaankii nijaasadii marada ku ingega xaggee maradu ku jiraa see marka nijaasasaa loogu waa yahay markaad hadda dhiiqada saa iskaga fujiso dhiiqadii intan duushay mooy intii kale xaggee ku bogsatay marada dunteedii iyo lafteedii ludeeda gashay aaniyan hooyadeen markay ciddada ku fujiso minida ay ku waxayso budadi iyo habaaskii nijaastii iyo minidiiso ciddada gacantid agee iyadoo ka farxata xataa lama hayo haddaad saxare burburiso ma iska tukan adoo habaaskeeda iyo boorhkeeda ku wata ciddiya iyo faraha war nimayo hawsha an tadhiir iyo nadaafad jacayl baa loo jeedaaye mani baa najaasa daliil cad ooma keeni kartaan hana garwaa lay taqaanaa waxay la tahay shaaficiy abu hawr iyo tulkii baa ku garleh masalada mas'alada iyagaa ku garleh beebka ay soo marteed sheegteen waxaa la laba kala sheega manidu waa aahir ee waddadana baa nijaasayso almani waa mutanajdaha haddaad saa tidhaahdaan taaba maynan ka murmayna masaladu baxdigeedu wuxuu ahaa manidaa najaasatlcayn qabta qudhigeediiy baxdeedaa nijaasay hawshu ahayd oo najaasatulcayn ah ee wadda iyo tuubba khariban bay soo martay kadibna ayadoo way ficnayd ee tuubbadii baa nijaasaysay waa mare nijaasoodo la dhaqi kara dhaha idan waxaa lahay waa maxay waa qiyaasu alashbaah iyo meeshan wixii soo mara meeshan wixii ka soo baxa waxaa la rabaa in wax ka dhexeeyo in wax ka dhexeeyaa la rabaa ayib wadi baa ka soo baxdo la isku haya waa daahiriya waa nijaas ayib waxyaaba badan baa laga murmaa kaadadii xal aynu maraynay ee bowlu sabiyi radiic daawud bn cali adahri tolkii waxay dhaheen waaba aahir maalikiinada shaafici bay ka soo guuriyeen calaa khaطa'in fi اlxikaaya calaynu maraynin marka waxaa weeye mas'aladu daahirkeedu waxaa weeye inay manidu ay tahay daahir ayadaana u ron xagga usuul shariica haddii mani waa nijaaso la yidhaahdo haddii reerahaba la qabi maayo lama qabi karo waxaanu soo boodi masaladii balaayada ahayd u ka hadlay ibn xasan adaahiri wuxuu hi ahlu kitaabka waa la guursan karaa haweenay yuhuudiyadu waad guursan kartaa oo nasaraanida waad guursan karta hadday cafiifatoo sansaaniyad ahayn hase ahaatee dhacaankeediiyo dhiiggeedu waa nijaas buuri dhididkeediiyo dhacaankeedu waa nijaas lianna ilahi wuxuu idhi innama almushrikuuna najas nijaasa weeye haddee see loogu galbood see loo dhaqay islaan dhididkeedii iyo dhacaankeedii iyo meeshaad ka taabataba nijaas ah ma qurub nijaasaad haysan kartaa suuragal ma ah dharkuma dhaqi karto lama baashaali kartid iskuma gubi kartid aggeed aadi wuxuu yidhi waad la baashaale meeshay kaa taabatana biyaa yaqaana waa mushkilo yani waa waa xaraj waa xaraj fi diin xaraj fi diin wey mani marka nijaasa oo nijaasatlcayn qabta fiihi min alxaraji ma allahu bihi calayh wma jacala calaykum fi اddiini min xaraj ayb aan xadiidka marka dareeriyo وxadثna yaحya بن yaحyى التmيمي أhbarna khالد بن cabdالlah khالد بن cabdالlah الwاسطي الطaxaanna waa la iska yidhaahdaa can khالد بن مهrاn khالد الxadاء wadaadka caanka ahaa can أbi macشhر واسmhu زiyاad بن kulayb زiyaad بن kulayb التmيمي الxanظلي abi macشhر بن نجيح ma aha ayb عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي أسود بن يزيد النخعي وأبتغي إبراهيم إبراهيم بابتغيه أن رجلا نن أي نزل كسو دقون مرتيي بعائشة وإذا عائشة مرتيي وإيمان دون مقعيس ننكاس وإيمان دون عبد الله بن شهاب الخولاني بالله هذا رواية رواية قدام بيوم مسلم عضين دونه أن رجلا نزل مرتيي bcaaisha um اlmuminiin fi sunan waxaynu ku soo maray famarad lahu bimalxafatin safraa'a markaas waxay u amartay busto weyn malxafadu hadda waxaana u taqaanaan baarkeefar miyuha mise waxaa la yidhahda waxaan lahuwada ii sheega ya balankeeti de busto weeye busto ma aha baarkeefahan sariiraha la saara ma aragtay ee hoosta ku leh isbuunyada ku leh kaas baa la yidhahda asalkiis faamarat lahu waxay u amartay bimalxafatin safraa buste aduu jaallo ama yalow ah ayay tiri balkuwa dhaxanta iyo qabow fa asbaxa wuxuu abariistay yaqsilu awbahu waagu markuu baryey waxaad arkay isagoo madiisa dhaqahaya hooyadan iyadu ma aragee gabadh u shaqaynayso addoon jaariyad ahaydoo la joogtay ayaa tiri wadaadkii martida kuwa xalay maryihiisiba amminkan maydhahya waaga baryay dhaxanta caaisha marka weydiisoo tiri way weydiisa markaasuu sheegay faqaalat caaisha waxay tidhi markii loo sheegay jawaabtii uu yidhi waxaan arkay wuxuu lagu riyoodo oo habarxereed baa isoo martay kadibna waan ka farxashaymawstir waa iska hallay xerta dhibka baasha dhibi jirta ayib inamaa kaana yujziuka waxaa kugu fillaabay tii waxaa kugu fillaa in ra'aytahu haddaad jurmigiisa aragto in ra'aytahu haddaad muuqaalkiisa aragto ra'aytahu ay ra'ayta jurma almaniy ayib an taqsil inaad dhaqdo makaanahu meeshuu gaara aad ka maydha kugu filay fain lam tara haddaadan muuqaalkiisa arag oo aad dareensan tahay laakiin in meeshan wax gaadheen laakiin wax kuusan iyo wax cad iyo midnaadan ku arag nadaxta xawlahu agaarkiisaad biya iskaga sarsay lahayd saan marada kale looga garanin oo meeshu way qallafeedna meeshay hawshaa taabatee aan ceeb kale kugu noqon maxaa yeelay tirma daliil walaqad ra'aytun waxaan is arkay afrukuhu anoo ka jijabinaya manidii weeye min awbi rasul lah sal lay slam maradii suubanaha calayhi salaatu wasalaam asagaana idinku nadaafad badna idinkuna wanaagsanaa wey farkan jajabin fa yusallii fii waana ku tukan jiray biyaha la gelay iyo hala dhaqay hawlaha nabiga kuma arag intaan jajabiyo iyo marada ayada laftirkeeda ku tukan jiray xadiidkan alimaam daara qutni kitaabkiisa alilizaamad watatabuc raqamka idinku waa saxiix buu qabaa oo asagaaba xukumi doona laakiin wuxuu leey in calqama meesha la geliyayo la geliyo waa khata wuxuu xadiid ku saxan yahay in la yidhahdo can abi macshar can ibraahiim annakhaci can ilaswad ibn yaziid annakhaci can caaisha calqama meesha in la geliyo ma sax maa buu oo yaa ku khaldama daara qudna waxaa ku khaldamay buu yidhi wadaadka khaalid bn cabdillahi alwaasiti ah khaalid bn cabdillahi alwaasiti baa ku khaldamay lianna keligii baa sheegay calqama sanadka geliyey xufaadda intooda kale wadaad ka qaatay khaalid alxadaa ka qaata xadiidku abuushahaab la yidhaahdo calqaba ma sheegin laba daliil buu u daliishada daqiiq jiddan daliilka koobaad asaga khaalid bin cabdillahi waa la khilaafay oo abuushahaab baa khilaafay can khaalid alxadaa can abi macsharin can ibraahim can ilaswad oon calqama sheegin ardayga marka la qaatay ko horta wuu khilaafay haddaad tiraa marka abuushahaabna waa xaafid cabdulaahi afan khaalid bin cabdillahi waa xaafid labada riwaaya waa saxiix oo ku leeyahay waxaa kaloo xoojinaya riwaayad abu shihaab ruwaadda xadiidka la wariya khaalid alxadaa la wariya khaalid alxadaa ee abi macshar kala qaatay oo ilaa saddex wadaadoo kale ah ayaguna maysan sheegin calqama haddaba marka khaalid cabdillahi alwaasidi ciddii mutaabacaysay iyo cidda asaga sheekhiisa xadaa mutaabaceeyeyba mindaba maysan sheegin calqama wey fadikru calqamata fi sanadi hayru maxfuur sidaasuu marka daara qudni u yidhaahdaa jawaab muqnica oo laga bixiyin arrinkaa ma arag dhibba mala calqam cirka ha aado culays naguma hayso <laughs> ayib aan iskaga tagno xadaana cumar ibn xafs ibn khiyaad xadaana abi aabihi oo markaas xafs ibnu khiyaad ah oo ibnu طalq النaخعي waa xafs ibnu khiyaad ibnu طalq النaخعي can lacma sulaymaan can ibraahim anakci somaratn muslim ariiqii saxnaabu gadaal geynaya can ilswalaki asagu laba dariiq bayna maxfuudihiin buu u arka oo isa dhib lahayd wahama maxaa yeelay ragga taabiciinta ee xadiidkan umuna caaisha ka qaata waa carakawa isaga daara qudni ah ee yuu ku sharxay xadiidkan uruqdiisa ilaa afar bej bay ka qaadatay afar bog bay ka qaatay inuu sharxo taabiciinta ka qaatay xadiidka caaisho ka qaatay isa isku khilaafeen ee u kala alfaaduwan yihiin marka waa taabiciin badan baa ka qaata xadiidka xadiid caanu noqday markana muslim saas u arka calqama in la sheego inaysan wahamayn buu u arka an aswad bn zayd annakhaci an wahamaam hamaamka waa hamaam ibnu xaarif nasaa'i baynu ku soo maray asagoo musaraxa ibnu maaja baynu ku soo maray asagoo musaraxa hamaam ibnu xaarif weeye lianna hamaam ibnu yaxya alcawdi aad taqaaneen halkan ma dhaco dabaqadee buu dhacaa dabaqada acmashoo kaleu dhacaa maalan ayib ama meesha wuxuu dhaca xabsnu khiyaas ama wuxuu dhici karaa meesha ibraahim markuu sanadku caali yahay laakiin aswad iyo hamaam meeshooda ma dhici karo hamaamka waxaad kaloo ku khaldi karta hamaam ibnu munabihna ma aha waa hamaam ibnu ninka uu ku khaldami karo waa hamaam munabih asagana ma aha riwaayada nasaa-i ti ayaa caddays can caaisha radi allahu tacaala canha fi lmaniyi qaalad manida xadiid ku saabsanaa bay ka wariyeen way wadaadaha taabiciinta daarqudni xula ariiqana u saxiixsan axaadiidka ariiqa laisku cadfay hamaam bnu xaari iyo aswad bn zayd annakhaci ayaa ugu qiimo badan ba isugu yidhaahdaa qaala waxay tir hooyadin kuntu waxaana afrikum madanida tii ka jebisa min thawbi rasul lah sal ly slam rasuulkii rasuulka maxamed maradiisaan ka jebin jiray waxaana ku soo marray tirmidi fii jaamicihi asna inuu yidhi ariiqanaa ka saxiixsan duruqda kale iman doonta warkaa tirmidi marka lama aqbalin lama aqbalin maxaa yeelay kale qaybo ka oo ka saxiisan dariiqana jira asagu markuu ka hadlaya daaraqudni riwaayadii hore ee abimacshar iyo wuxuu kala rajaxayaa riwaayada acmash abimacshar iyo acmash kilaahuma can ibraahim taasoo asagu kala rajaxa ama ilaaqa guudinlaya ugu saxiixsan waxaa weeye tirmidi baa la yimid laakiin lagama dhagaysan waa lagu bushiyey xataa sheekhiisi bukhaari baa ku khilaafay xadaana qutaybat bnu saciidin qaal xadana xamaad yacni bni zayd can hishaam bn xasan aqurdusi xaa waxadana isxaaq muslim marka uruq buu isdabadhigaya carakawa ah kadib buu hal mar jamcin doonaa waxadana isxaaq ibrahim akhbarana cabd bn salaman alkilaabi xadana ibn abi carubata saciid saciid bn abi caruba jamiican intuba can abi macshar jamiican yuu u jeedaa hishaam bn xasaan iyo iyo saciid bn abi caruba jamiican can abi macshar oo soo martay magaciisa wasmu ziyaad bn kulayb alxandali sanad labaad xadaana abu bakr abi shaybata qaal xadana hushaym bn bashiir asulami can muhiira bn iqsam addabi waxadaanii muxamed bn xaatim bn maymuun qaala xadaana cabdiraxman bn hadiy can mahdiy bni maymuun can waasil ibni xayaan alaxdab baa loo yaqaana aabihi waa ibn xayaan xadaani ibn xaatim xadaana isxaaq bn mansuur asaluuli xadaana israa'iil ibn yunis bn abi isxaaq asabiici can mansuur bn muctamir wa muhiira bn miqsam kul haaulaa'i can ibraahim kul haula intaan soo sheegno dhanba can ibraahim kul haula haday ujeedaa muhiira iga soo bilaaba hadde muhiira ibn qsam kow waasil ibnu xayaan alaxdab iyo iyo mansuur muhiira horaan baynu soo maray lakin wadaadka dambaa isku qabtay dhib ma laha wadaadka dambaa isku qabtay muhiira mansuur waasil alaxdab saddexdaa wey kul haulaa can ibrahim an aswad abtigii oo aswad bnu yaziid ah can caisha radi allahu tacaala canha fii xati lmaniyi bay ka wariyaan wey manida in laga xoqo min awbi rasul sl l slam fadakaruu waxay sheegeen naxw xadiii khaalid can abi macshar xadiikii khaalid alxadaa eenu ka soo bilownay weeye can abi macshar bay sheegeen xagga lafdiga iyo matniga mid ku dhow daraquntaas wuxuu yidhaahdaa huwa aiixun min xadiii ibraahim can اlأswad وhamaamin can caaisha u fiirso muslim buu isha ku hayaa wuxuu hi لأna xafs bni khiyaad jamaca baynahuma can اlأcmash waa riwayad haddaad soo marteen u horraysa riwaayadii labaad weeye muxuu muslim soo yidhi xadana cumar ibn xafs ibn khiyaad xadaana abi aabihi oo ah xafs ibn khiyaad daaraqudni wuxuu yhi huwa xadiidku صaxiixun min xadiiثi ibraahim النakhaci can اlأswad وhamaam can اlأswad وhamaam can caaisha لأna xafs ibn khiyaad jamaca baynahuma can اlأcmash xafs ibn khiyaad baa isku daray aswad iyo hamaam isku qabtay isagoo ka warinaya acmash ariiqaasu markaas aad u rajca wuxuu intaa bas mee wlأn الأشjaciya can الثawriyi jamaca baynahuma can mansuur can اlأcmash cafwan can mansuur can ibrahim can mansuur can ibrahim wاlأswad can ibrahim can اlأswad وhamaam cafwan daraqudni cilalkiisa ka fiiriya aad buu xadiika u haay idan saa darteed muslimaasna wuuu dareensan xadiidku inuu duruq badan yahay fajamaca maa safaa lahu maa safaa lahu buu sii daaya imaamku raxmat mad intaa kama harin wuxuu odhanayaa waxadaanii moxamed bn xaatim xadana ibn cuynata sufyaan can mansuur muctamir can ibraahiim can hamaam ibn alxaari annaqaci waa naqaci nimankaas dabagalay can caaisha fadakara binaxwi xadiiihim jamaacadii aad soo marteen fadakra waa kuma daakirku waa mansuur mansuur mansuur muctamir can ibraahim kuwa horena maxay ahayd muqiire iyo cafwan mansuur iyo ninka la odhan jiray iyo muqiira bni muqsam iyo waasil axdab kulligood waxay ahaayeen can ibraahim ninka hadda marka si goona oga waranaya mansuur waa ibnu uyayn waa ibnu cuyayna ayb fadakara wuxuu sheegay binaxwi xadiiihim xadiiiintaas binaxwi xadiiihi buu na dhihi lahaa hadduu u jeedo ibnu cuyayne ifahma macnaha hal riwaayaan mansuur soo maray riwaayadana israa'iil baa iska lahaa riwaayadana israa'iil baa marka hadduu u jeedo ibnu cuyayne wuxuu dhihi lahaa fadakara naxwa xadiiihi xadiii israa'iil sufyaan baa sheegay can mansuur can ibraahim can hamaam ayib marka wuxuu u jeedaa mutaabaca qaasira buu u jeedaa oo waa jamaacadii aad soo marteenee ka warinhayay can ibraahim can ibraahim haddii ibnu cuyayne la yidhaahdo ibnu cuyayne waxaa soo mutaabaciyey israa'iil idhaha israa'iil hadduu soo mutaabaciyeyna marka ibnu cuyayne israa'iil baa kilahuma can mansuur soo ma ahayn kilahuma can mansuur marka waxaa inaan dhahno weeye riwaayadii marka israa'iil can mansuur ma ahayn can hamaam ee waxay ahayd can ibraahim can ilaswad bay ahayd marka waa in mutaabaca qaasira laga dhigo warkana loo celiya mansuur u leeya mansuur wuxuu sheegay naxwa xadiiثihim xadiiث اljamaacati can ibraahim can اlأswad can caaئiشha asaga mansuurna wuxuu yidhi can ibraahim can hamaam can caaئiشha oo marka ay mutaabaca qaasira ay noqoto haddaa laakiin la yidhahdo waa ibnu uyayna ibnu uyayna fadakara waa in la yidhahdo naxwa xadiiihi waa xadiii israa'iil buu noqonaya damiirku mufrad buu noqonaya wadaadana waxay bay sheegeen bacdu nusq wadaadkii eh, harariga asagu wuxuu yihi bacdu nusq waxaa ku qoran fadakar naxwa xadiiihi oo xadiiii israa'iil taa aad bay fiican laakiin nusada aniga ma helin wax haystana maar miyaad haysataan idinku dhib ma laha almihim mutaabacaadka soo martay midna waa mutaabaca taama maxaa u taqaanin waa marka isku sheekh leeyahay marna waa mutaabaca qaasira waa marka sheekha sheekhiisa ka dambeeya laiskugu yimaado culays dhiguma haysa iskaga taga وxadثna abu bkr بن شhaybة qال xadثna محamed بن bشhr الcabdi can camr بn maymun الأwdi qaala sulayman ibnu yasaar alhilaali caطا ibn yasaar walaalkii wey min fuqaءi الsabca fuqahadii reer madiina culummada ahaa wey waaweynaa can ilmaniy sa'altu waxaan weydiiye sulaymn yasaar baan weydiiyey can ilmaniyi mani baan weydiiyey xukumkeeda manigaasoo yusiibu ku dhacaya tawba rajuli ninka maridiisa gaarhaya maxaa u xukuma in la dhaqama waajiba ah, mise waa la iska daynaya ayaqsiluhu ma maydhaya am yaqsil thawba ma manida meeshay gaadhay keliyuu maydhaya mise maradoo dhan buu biyogelinaya faqaala sulayman wuxuu yidhi ibnu yasaar alhilaali ahbaratnii caaisha hooyadan waxay ii sheegtay anna rasul lah sal lay slam kaana yaqsilu lmaniya nabigu inuu manida dhaqi jiray meeshay gaadhay buu iska dhaqi jiray wey uma yahruju ila salaati salaaduu u bixi jiray fii dalika ow marada ayada qudhigeeda wa ana andur anoo eegaya ilaa ahar اlghusli fiihi qoyaanki iyo maydhitaankii meeshii la maydho qoyanoo muuqata ayuu nabigu salaaddiisa ku aadi jiray calayh الsalaat wasalaam xadiidkan cillo aysan sheegin daara qudni iyo nacmaar ashahiid iyo nimanka muslim daba taagnaan jiray ayay shaaficiya waxaa sheegay iyo bazaar alabazaar wuxuu yidhi sulaym bnu yasaar lam yasmac min caaisha hunan waxaa aysan sa'altu caaishata akhbaratnii caaisha ma aha mudlisna maaha sulaymaan shuqulkuma laha xaafid faqiiha way weliba isnacay mutqin ah akhbaratnii buu leeyahay imaam shaafici asaguu ka daro wuxuu yidhi sulaym bnu yasaar lam yasmac min caaisha xarfan qad hal xaraf kama maqal umku imaamku sidaa ku yidhaahdaa kitaabka umka ayuu sidaa ku yidhaahdaa ra'aa iyo asagaa qabay iyo wuu jiray baan ka hubnaa buuri sulaim yasaar hooyadan baa ii sheegtay iyo howlahaas waa wahan buuri khata ah yaa ku gafay imaamow abu cabdillaah wuxuu waxaan filayaa tanaaba ka daran wuxuuna ku gafay camr ibnu maymuun alawdi ninkaasoo kaadayo kuwa saxaabiya ayaa ku gafay buu leeyahay xaafid ibn wuxuu yidhi hawshaa imaamkan lagu sheegay iyo bazaar waxba kama jiraan wey runtii lanna samaacu sulaym bnu yasaar can caaisha waa haabitun fi saxiix الbukhaari waana haabitun fi saxiix muslim huna waa aragtaan biasaxi اlasaniid meel laga taabta ma laha abubakr bn abi shaybata waa min min alxufaad اlmutqiniin ninka maxamed bashir alcabdi waa min rijaali sita waa xaafid mutqina camr mayuna odin haba weydiininba haba ka hadlin ninkaa looma dhowaado sulaymaanna waa fuqadii diinku dulwareegtay ee waaweynbuu ka tirsan yahay xagga xifdigana waa waxaa weeye waa buuxaa walidaalika bukhaariya muslim howlaha dhegtala qomaysan xaafidkan wuxuu yidhi hawshaa wadaaddaha iska sheegeen mooyeene war hadda naqdiga xadiidka uu aqbali kara ma aha ayb almihim waxba yaadan ugu mashquulinin wadaadkii absaqal xugayni isaguna wuxuu yidhi wa hada min khaa'i اlkibaar raga weyn gafkood weeye ma waa alle subaana wataala soo sidaa maaha kitaabkiisa khawt almaktuud uu ku faahfaahiyey kadib wuxuu u ixaaleeyey badl ixsaan nusada mahelin aniga akhriya ninkiina helaa ah, wuxuu halka ku faahfaahiyey sawaabku marka cinda almaxdi alakhriya sulaymnu yasaar samaacahu min caaisha oo weliba axaadiid ka wariyo waa haabitun fi saxiixayni wasunan walmasaaniid bazaar iyo abu cabdilaahi shaaficina waa ijtihaad ay ku khaldameen cinda nuqaad wlidaalia waa arkaysa daaraqudni nimanka waxqodooda wa iskaga tageen waxay arkaan laanna hawsha inaysan macquul ahayn daaraqudni iyo macmaar ashahiid iyo abulfadli iyo abu mascuud dimashqi iyo nimanka waxqododa jira waxay dhahen abadan nin soo qaaday ma jiro farahay ka qaadeen lianna samacuhu waa haabitun biasaxi ilasaariib aan iskaga tagno waxaadan abu kaamil aljaxdari wasmuhu fudayl ibnu xusayn xadana cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi yani ibnu ziyaad alcabdi xa waxadana abu kurayb akhbarana ibnu maarak cabdulahi bn mubaarag waa loo jeedo abarana mubaarag cabdullah wbna abi zaaida ibn abi zaaida huna waa yay wey yaxya ibn abi zaaida zakariya aabihi kulluhum dhammaantood can camr maymuun alawdi bihada lsnaad sanadka haddaad soo martona can sulaymaan ahaa haddi can caaisha radi allahu tacala canha ama bnu abi zaaida yaxya isagu faxadiiuhu xadiidkiisu waa kama qaala bnu bishrin ibnu bishir siduu soo yiri oo ahaa muxamed ibnu bishir eed soo marteen riwaayada hore yuu ku lafdi yahay ana rasul sl l slam kaana wuxua yaqsilu kii dhaqa almaniya manidau dhaqi jiray wa ama bnu mubaarak cabdulwaaxid ibnu ziyaad fa fii xadiiihima waxaa ku jira qaalad waxay tiri hooyadan kuntu aqsilu min hawbi rasul sl l slam baan ka maydhi jiray lafdiga buu kala duwahaya lafdi yar ayb whada min diqati wa amaanatihi xadaana axmed ibnu jawaas alxanafi abu caasim xadaana abuaxwas salam ibn sulaim alxanafi can shabiib ibnu qarqadat asulami can cabdillahi bni shahaab alkhawlaani waa ka wadaadkii hooyadeen martiyey muna caaisha magaciisu waa ka mar hore muxuu soo hormarin waayey sanadkan hadda u dambeeya wuxuu u arkaa kuwa horaa ka fiican muslim kuwa hore hormarinaya tartiibkiisiba ku socdaa adugu marka adugu mubhamka magacan lagu cadayda raadinaysaa muslim hawlka lo asagu daraynaya ila kitaabku calى ariiqati saxiiba ku qoraya qaala wuxuu uhi wadaadka cabdulahi bn shahaab alkhawlaani kuntu naazilan calىa caaisha kuntu naazilan kuntu dayfan bay ka dhiganta kuntu waxaana naazilan mid ku dego martiyey faxtalamtu fii awbii maradaydii baan ku janaabooday faamastumaa filmaa biyan timbiyey waa dhaay biyaan geliyey fara'atnii waxay aragtay jaariyatun gabadh yar baa aragto licaaisha gabdhihii u shaqayn hoyada caawinay faahbarathaa caaishay u sheegtay markay aragtay ijaajuustay oo hooyadan bay ii sheegtay bur fabacaat ilaya caaisha caaisha ii soo farin dirtay fariin bay soo fartay saa ay saa ku dhaha hadda ayaduna haysato soola hadlin ayaa muuanaysa qaal waxay tidhi marka faqaal waxay tihi hooyadeen maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa maa sanacta bitawbayka waxaad maryahaada labada ku samaysay maxaa kugu kallifay oo biyatiimbinta iyo dhaqidda qaal wuxuu hi qultu waxaan dheh ra'aytu maa yara naa'imu fii manaamihi waxaan arkay waxaa ninka seexda u arko ruuxa jiifa yacni waan qarwoy waa riyoodo wey waan junoobo wey ya maxaa tidhi sheekh waa sluub akiim wabaa la asturo waxyaabaha laga xishooda dee eh, xoogu laga sariibto in daruuraba ay wacata mooyeen korkaasa laga maraa korkaas maradaa la saara la hirdadaa laakiin ay maslaxa ku xidhnaato waa la dilaacinaya maslaxa sharci oo diineed faqaala waxay tihi hal ra'ayta fiihimaa ma qarow iyo riyoon baad xusuusataa mise waxbaad ku aragtay marada ku yaalla qultu waxaan ihi waxba kuma arag qaala waxay tidhi haddaba falow ra'ayta shay-an iskaba eh, inaad wa ku aragi kaba soogada inaad wa ku aragta maxaad ku samayn ma dhaqi lahayd waa istifhaam inkaari ah falow ra'ayta shayئan min almaniy fiihi fi thawb wey hasaltahu ma dhaqi lahayd yani way qoonsanaysaa way ku inkiraysaa laqad ra'aytunii waxaan is arkay wainii la axuku anoo ka xoqeeya min thawbi rasul lah sal slam yaabisan isagoo ingegan bidufri cididayda laftirkiisa daliil waa inaysan nijaaso ahayn lanna marad shay qoyan markuu maro ku dhego kuna ingego maxaa la fujiyaa keliya qolofki inbaa la fujiya dhacaankii iyo wixii kaloo wuxuu ku bogsaday oo ku ingegay maradii idan waa maxay waxay dheen waa nijaaso qaabka loo dahiro waradahayna waaline wuxuu waa nijaaso inta koron baa la fujin socon mayse maxaa inta marada ku dhegan ee nijaasada intan kala duway yani waxaa waye dhaqan lagu yaqaan nijaasaadka ma aha xanafiyadu nijaasada ingegan iyo waxay kala qaadaan ayagu inay dhahay manida horta ingegan tahayna xidada lagu waxayn xadiidkay ku dhegeen hadday qoyan tahayna biya lagu dhaqi bay dheheen qiyaasan calaa saa'ir الnajaasaat hadday qallalan tahayna xadiidka caaisho itibaacan lilxadiid oo xadiid aad umaydna raaci jirin ma haddaad ay nagu xumaynaysaan xanafiya almuhim waxa weeye waxay dheh hadday engegan tahayna waa la fujin sida xadiidka caaisho uu sheegay hadday qoyan tahayna waa la dhaqi qiyaasan calaa saa'ir الnajaasaat maalik baa labturkiisu asagu wuxuu leeyahay waxoo dhan ba waa la dhaqaya waxo dhan bu waa la dhaqaya isagu wuxuu yidhi qiyaasan cala nijaasaat wax la kala qaadi ma jiro waa la wada maydhay marka nina wuxuu qiyaaskii nijaasaadku ku orday nina wuxuu yidhi qaybna xadiidkan raacaya qaybna qiyaaskan fiirinaya sababkan waa in aan daliil aysan ku caddayn meeshaa tusayaya inay baashu nijaaso tahay baabu najaasati اdami wa kayfiyati haslihi wuxuu baab yahay waxbaan ka booday e baabu najaasaة اdami wuxuu baab yahay dhiigga nijaasanimadkiisii wa kayfiyati aslihi iyo qaabka loo dhaqi lahaa dhiigga xaydka iyo nifaaska inuu nijaasaya waa ijmac اlmuslimiin muran ma laha dhiigaga kale oo dhan laakiin muran baa ka taagan dhiigaga kale oo dhan muran baa ka taagan wax xadiioo ku asaxay iyo ijmaacna midna ma jiro kolba uun cumuumka meesha ku yimid baa la kala jiidanaya iyaasad baa la isticmaalaya xayawaankan e, la isticmaalo e, la cuno hilibkiisi iyo caanihiisaba la dhamo hilibkiisna la cuno caanihiisa la dhamo dhiiggiisu wuxuu raacayaa un wuxuu raacayaa kaadidiisa iyo bal waa ka sahlan yahay dhiigga aadamaha kale ee shirka kale ka yimaada ee meelahan iyo gacmaha iyo lugaha ka yimaada marka lagu sare iyo kaasaa muran badan ka taagaya nawowi ijmac buu soo guurinaya dhiiggu inuu nijaaso yahay marna meelaha qaarkood muhadabka wuxuu ku yidhaha fii ijmaaci man yuctadu bihi man yuctadu bihina in badan baa ka soo hadlay ku noqnoqon maahay marka waa masale shaa'ika waxaan ka ahayn damu الnifaasi wاlxayd waxaan ka ahayn ijmac ku sugan ma jiro ayb xadaثna abu bakr bn shaybata qaal xadana wakic bn jaraax xadana hishaam bn curwata xa waxadaanii moxamed bn xaatim wlafdu lahu moxamed bn xaatim baa lafdiga iskale maxaad u khilaafaysaan baa lagu odhan karaa ijmacan uu soo guuriyey waqaacidat اlijmac muxuu ahaa ninka soo guuran waa inuu yahay caalim muطalica walaysa lahu aslun faasidun nawowina waa caalim muطalica asal faasidana kuma ogin idan waa in la aqbalaa waajiba shardi baa maqan maa lam yusarax biاlkhilaaf maa lam yusarax biاlkhilaaf khilaafka hadduu caalim kaloo muطalic caddeeyo ijmaacaas lama aqbalayo waxaa lagu xambaarayaa wadaadka soo guuriyey intuu ogaa un weeye laakiin hadduu nin iqo caalima muilac uu khilaaf tasriixiyo idan waxaan leenahay ijmacaasi ma guntamayo sida aad u aqbashaan ziyaadaadka xufaadda iyo iqaadda aad u aqbashaan yaa loo aqbalayaa khilaafka musaraxee la caddeeyey weli dood baa sii taagan ijmaacu waa dhib badan yahay nimanba waxay leeyihiin xataa hadduu xaafid muطalic oo kala cadeeyo khilaafka ijmaaca la soo guuriya lama dumin karo waxaa lagu xambaarayaa ijmaac inuu yahay ijmaac horeeyey oo casrigan khilaafka ka horeeyey wadaadka khilaafka soo guuriyena wuxuu ogaaday khilaafka mutaakhirka ah ijmac mutaqadimaa ka horeeyey taa waxay socon kartaa marka ninka khilaafka soo guurina uu yahay mutahir uu yahay wbitaali dadku ka soo guurin khilaafkan ay yihiin mutaahiriin aduu waa inaad wado ijmac la soo guuriyey si dhib yar inaad ku tuurto iska ilaali waa inaad ka fiirsato ood qawaadixulijmac aad taqaano si guuna u daraasayso qolya marka ayagu aan waxbaan u baxsanayn dhibkaaso dhan inan ka nastaanbi raba waxay yidhahdeen ijmac xujaba ma aha yani waa alhuruub lilammaam wey waa huruub ilal amaam wuxuu rabaa inuu ka nasto hebel waa daciifa igada war daciifa ka odiyaa daciifiyey wuxuu rabaa intuu nasto inuu dubo meeshaa istaago yani baxdiga cilmiga culus iyo hawshaasuu diidan yahay inuu waqti ku bixiyo ayib واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد الأنساري عفوا يحيى بن سعيد القطان واخلطم حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الأحول أبو سعيد عن هشام بن عروة قال وحور هشام حدثتني فاطمة بنت المنذر بن الزبير وحاسكيسي فاطمة ibn zubayr waa ilma adeer asagii faatimo faatimo waxaa dhalay munir ibn zubayr baa dhalay hishaamna curwa ibn zubayr baa dhalay curwo iyo mundir baa walaalaa waa ilmo zubayr ayb marka xaaskiisu waa ina adeertii can asma bint abibakr asidiiq asma bint abibakr asidiiqna waa hishaam ayaydii ayb qaal waxay tiri ummunaa cafwan asma asmacafwan waxay nabiga ka warisaa konton iyo sideed xadii rawat can nebi sal ly slam konton iyo sideed xadii lanna hadda wa ka dambeeya saxaabi walba inta xadiida nabiga ku wariyaan sheegayna laanno xerta qaarkood ya markaan dhano saxiixaynka laba xadiid buu ku leeyahay oo saxaabi maxaa ku dhacay buu dhihi waa maxay intaasoo nabiga ag joogay laba maxay tahay su-aalo badan baa ka yimid wixii hadda ka dambeeye saxaabi walba inta nabiga uu ka wariye ee la sheegay baanu tilmaamayna intaan dhex soconno muslim insha allahu tacaala haddaba asmaa konton iyo siddeed xadiid bay nabiga ka warisaa muslim waxay ku leedahay siddeed iyo toban xadiid muslim waxay ku leedahay siddeed iyo toban xadiid waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim afar iyo toban ka mid ah afar iyo toban ka mid ah haddaba siddeed iyo toban afar iyo toban ay isku waafaqeen ka goo muslim wuxuu la gooy noqday afar buu la gooni noqday bukhaarina asna afar buu la gooni noqdaa siddeed iyo tobankii hore ee u muslim ay ku lahayd asmaa bint abibakar bukhaarina afartan uu la wadaagayey siddeed iyo tobankiuna afar kale ku dar labaatan iyo laba xadiis bay um asmaa ku leedahay fi saxiixayn konton iyo siddeed xadiid bay nabiga ka warisaa siddeed iyo toban xadiid bay saxiix muslim ku leedahay siddeed iyo tobanka bukhaari wuxuu la wadaagaa muslim afar iyo toban muslim waxaa u soo hadhay afar bukhaari baa muslim afar la dheer asaguna imise isku noqotay labaatan iyo labo inaan isfahanna ila tahay waxay dhimatay toddobaatan iyo saddexdii hijirada ayay geeriyootay makal mukaramay ku geeriyootay boqol sanayna noolayd boqol bay xidhay asmaa bint abibakr sidiiq daatu nitaaqayn gabadhi caanka iyadu way taqaanaan siirada ku taqaanaan ee ka qayb qaata nebiga hijradiisii abubakar juhdiga iyo dadaalka iyo abaalka daatu niaaqayn wiilkeeda cabdullahi bn zubayr maalinku xajaaj dila wax yar kadib ayay geeriyootay xajaajna waxay ku dhigta waad garanaysaan haweenay cabsata ma ahay abubakar bay ka soo jeedaan can asma bint abubakr sidiiq qaala waxay tihi asma jaaءat imra'atun haweeney baa u timi ila nabiyi suubanaha calayh salaatu wasalaam faqaalad waxay tidhi ixdaanaa midaanno nabi allow haddaan dumar nahay yusiibu hawbaha marada waxaa ku dhaco gaadha min dami اlxaydati shayun baa kuu qadaran shayun min dami اlxayda wuxuun dhiigga xaydka ka mida caadada ayaa gaadha kayfa tasnacu bihi maradaa nabi allow maxay ku samay maxay ku fali maxay shay ula xaajootaa qaala wuxuu uhi taxutuhu way xoqi yacni waxay xoqaysaa way dhiiggii meeshuu ku ingegay ayay ciddada iyo suulka ku xoqaysaa uma intaa kadib taqrusu waxay ku jejabin bilmaa'i biyo marka intaad meeshii dhiigga aad qabato labada gacmood ku qabato aad biyaha aad ku malmasho shaygii ayaa la yidhahdaa qarsiga min ataqriis ayb waxaad rabaadda dhacaankii wixii inaad soo saarto biyaha aad raaciso uma intaa kadib taqrusu waxaad ku jajabin bilmaa'i biyo markaad hubsato in dhacaankii meesha ka baxay midabkii uma tandixuhu bilmaa'i biyaad ku shuba wey biyaad raacin nadxiguhuna waa biyo raacin wey saddex xaaluu nabigu iskugu daray dhiig ilan waa najaaso shadiida jiddan dhiiga xaydka horta asagii isagoo iskii oon la taabsiinin ka xoog marada labo biyaha markaad ku shubto haddana meesha si gooni ah ku jajabi gacanta iyo iyo ciddada ku qabo markaad eh, midabkii meesha ka baabo biyo badan ku shub biyo raaci biyo raacin wey markaa biyo raacinta haddi biyahan la baatulin qolya waswaas qaba waxaa jira shan baaldi hal kastuma ku shubahaya biyaha ku ciyaarahaya tahaya uma tandixu waa markaasaad biyo raacinaysa uma tusallii fiihi waad ku tukan waa daahir saa ugu tuko nabigu sidaas ugu tilmaamay وxadث أbu كرayb محمد بن علاء قال xadثna عبدالله بن نمير الهمداني وxadثna أبو طاهر أحمد أخبرني موهب بن عبد الله أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم saalim bn cabdillahi wiiluu dhalay wey saalim bn cabdillahi bni cumar ibn khaaab wiiluu dhalay wey waa cabdullahi bnu salim la yidhahdo wa malik bnu wacam bnu xari almisri kulluhum saddexdaa wadaad yaxye iyo iyo maalig iyo camr can hishaam bni curwata bihada isnaad sanadkaad soo marteen oo ahaa can curwata can zawjatihi faatima can asma mil xadiii yaxmed saciid alqataan bay sheegeen weeye ile hishaam baa lasku wada raacahayaa baabudaliili cala najaasati اlbowli wa wujuubi listibraa'i minhu balaan iska joogna caawa wallah subxaana wa tacala aclam